cabdالlahi بn cmar mayl kuriyey ana النabiya sala الlahu alayhi wasalama qala nabiy nawayni kagool la tazal lmasأlaة suaal muzulas biaxadikum axadkin gobodis suaal muzulas hataa yalqaahu axadkaas inti kula kulma allaha tacaala ilahay kula kulma walaysa fi wajhi waji axadi axadkaas wajishaynang haan ilahay kula kulma muzcatu laxmin bidcatu laxmin dabal hilibsha wajishayn haadaan kula kulma ilahay yani dam dam lmas'alati suaali ama dam suaali suaali yani haydaaradi odo walhaysat wal suaalat haydaaradi aya xadiidka tusiyey an ibni cumar radi allahu taala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiynaumay ka gole laa tazaalu lmas'alatu suaal mazuulaas biaxadikum axadkin suaal ma nazuulaas xataa yalgaa huwa axadkaas inti taala ilahay kala kulama falaysa walaysa fi waji waji aadi aadka wajishay inghaana muzacat lamin idacat lamin hilib gabalshay inghaadaan muttafaqun caleyh yani ilaah hilibka dhan kusuulawa oo wajisha yani hadhowti binaanka lahadhike addunyadii iswalkasu su-aalo jiray oo wal inimbina wayna su su-aalaay iyo hadhowti maybo wajisha soo hilib ansaaranay ilan wajiga kashagaysadaaye wajisha hadhowti hilib ansaarna binaanka koe muttafaqun caleyh su-aalyadas kureebahay yani baabu zami cani lmasalati wa wlmuzcatu bilami lmimi minta koselakri muza waiskani zaaizaada reebosho bilcayni lmuhmalati eenli dhibaatiriya la akriyay alkidcatu gabal waay wa canhu an ibni cumar cabdillaahi bn cumar mayl kuriye ana rasuul alahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulkani kagooli walaaluwa rasuulkana cala lmimbari mimbarka korshay kasugunyi kagooli wadakara nabiyuna o may sheegay asadakata sadak i sheegi watacafufa dhoorsado an ilmasalati suaalka dhoorsadauna sheegi qala nabiyna umay kagolay alyad lculya galanta sarayto wala dhiibasiya kayron kayr badan min alyadi ku kayr badant yadaas asublahoosay walyadu galantaaso alculya sarayt hiya yad lculya maybual munfikatu tan wala biyaas wa wasubla tan hoosayton hiya saailatu tan wala sualas way mutafaqun aleyh xadiskana mutafaq waanhu an an ibni cumar ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qala rasulka may golay walaal rasulkan ala lmimbari mimbarka korshay kasuganyimeera wadakara walhalkad dakara nabiy nabag husay asadaga tasadagi sheegay wal sheegay watacafufa dhoorsadow sheegay an masalati su-aal oo dadka wa loo warsada luka dhoorsada sheegi ya rasuulka meeray alyad lculyaari alyadu galantaas yadaaso alculyaa sarayte kayron khayr badan min alyadi ku khayr badant yadaaso asuflaa hoosayto walyad lculyaa hadana sii fasira rasuulka galanta sarayto may buhayo lmunfagatu tan wala kiyaaso a walmutwa sufla walyadu suflaan may buhayo saailatu tan wala suaalasu mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq waay وan abi hurairata radi alahu taala anhu qala abi hurayra may ka gol qala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay man saala lanki suaalo annaasa dadka warsado amwaalahum amwaal annaas dadka maalusha warsado takasuran liajli takasurin badsadaw daraadeedan warsado fa inama inkalmaana yasal huwa mankaasoy suaale jamran dohol naarade suaale reed fal yastagila huwa mankaas yaraysadoy o liyuksir huwa manki badiyoy an abi hurairata radi alahu taala anhu qala abi hurayra may golay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam man sa'ala naas dadka lankisual amwaal amwaal naas dadka maaliyal soo warsadaaw takauran liajli takaurin wala haysade lakin kabasado fade takauran bas warsadaaw fa inama inkalmahne yasal huwa mankaasoy suaale jamran dhuhul naareed iya suaale seed fal yastaqila huwa manki yaraysadoy dhuhulaas naareed o liyastaksir huwa manki basadoy amru tahdidu manaa re dhuhulaasan dumboyte yani suaalesoy merun adeersiyaas cadaab adeersiyaas re hadii yaraysaday suaala ama haybasado id sawama yula adidka muslimun zajran an an suaali wa suaal on iy takaturan suaala iskureebay lanko walban haysan suaalo korkaas lakin lakin wal haysado kabasado daraadiyan suaalaw kaasa lakuxisarkureebay rawa muslimin adidkana weli wa an samurat ibni judub radi allahu taala canhu qala samur may ka goray gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goray ina almas'alata suaal kadbun dhaawac way yakad rajul rajul dhaawacaw biha bilmasalati waja waja rajul rajul wujisa ka dhaawacaw ilaa an yasala rajul rajul adi suaalo suldaana suaala maahin lang madaha suaala o fi amrin suaala amarkaasoo laabuda min min alamri amarkaas lang horsaley maahin rawa tirmidi adidka gal tirmid mar adidun hada adidun wa xadidkaasoo xasanun darjidiis badan saxiin o saxiin wacan samrat ibni jundub radi allahu taala anhu qaala samro may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul ji may ka golay ina almas'alata suaala oo dadku wal lawarsadaayo takatur lang warsadaa kadun dhaawac jurxun dhaawac waay yakadu rajul rajul dhaawacaw alkadu alkadshu marubu iwa naxwi walilamid eh. yani in almasalata su-aale kadun maruubiyo waay oo wijiga magaarka lakahoola la maruubiya yakudu rajulu rajul dhaawacaw biha bilmas'alati su-aala sababsha bisababi lmas'alati wajh waja rajul rajulka wajijeka dhaawaca wa ah. falaa hooyaay ilaa an yas'ala rajulu ila ila la ilaa an yasala rajul rajul hadii warsadaayo suldaana langmadah madax e warsadaw langmadah lang oo muslimiinta maalsho sakadii melka aruuri oo kalsay warsadaayo dhibaatadaas ay haysatay inkaalma elaw maahin aw fi amrin amar fi shay warsadaw ma amarkaasoo laabuda yani laabuda laabuda hada minhu min alamri amarku suge laakinan laabuda laakinan deegtoon hana minhu min alamri lanku deegtooman amar lanku meera maanay laabud eh oo usuuba dhibaato haysat oo dabjayda dansanyi markaasoo ala koreliley rawa mayuriy xadidka tirmidi wakala mel tirmidi xadiun hada xadiun wa xasanun tarjidisasan saxiixdo saxiix alkadu macnaahu alkadisho yani kadisho waay alkadisho waay maruubiyo oo wijig la maruubi iwa naxwu naxw lkadishi maruubiyo wa naxwu naxw lkadishi maruubiyo wala lamid aho wijig la dhaawaco dhaawaanay mana waan ibni magaarka lakufiiga waan ibni mascuudin radi allahu taala canhu gaala ibnu mascuud may ka goolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi may ka goolay man asaaba lanki asiibtahuman faakatun fakirnima siibto faansala dijiyoha faakiri binaas dadkan dijiyo lam tasudda faakatu faakatuma mankaas fakirnimadis manjuudo waman anzala lanji dijiyo ha faakiri bilah ilahi indijiyon fayushik allahu ilahi may dhawa law lima manka may ndhowya fayushik allahu ilahi may ndhowya biriskin andhow lahu liman manki may handidejiyey wa fayushik allahu ilahi may handidejiyey e yusricu wa suba fasri doone fayusricu llahu ilahi lahu liman may handidejiyey biriskin handidejiy sidaas caajilin deg deg e ay ilzaag waa saa degdeg ilahay hanta dejiye o b o ajirin o ajirin madalya hanta dejiye waay madala hanta dejiye langarinkeeda made dhahalers hawama yura adidka abu daud watirmidi wakala tirmid may gore adisun ada adisun asan wacan ibni mascuudin radi allahu taala anhu qaala ibnu mascuud may ka goray qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goray man kofal gofi asaabaka siibto hu manka faakatun fakiirnima asiibto faanzala huwa manka dejiyo ha faakid yadahayta binnaasi dadkan dejiyo ey inhaa faakatihi fakiirnimadiis ini dhamaayo fadi bisuaali naasi dadkana walma warsoy reed fakiirnimada meelo ka dhamaato taasay tari man asaaba lanka manka faakatun fakiirnima asiibto faanzala dejiyo ha faakidi fakiirnimadi binaasi kan deji dadka reed sheegado reed walkasiena fakiirnimada meelo ka dhamaato taasi tar lam tusadda malduda faakatu faakatuna mankaasoy fakiirnimadiis malduda waay hornay suaali bilaaway furi baabki furi hornaynka furame maayn malduda lakin waman anzala lankikotaba dejiyo hafaafaqid bilahi ilahi indejiyo alla subحaana wataala uslatiyo yani turjuman manbahan ilahay inbandikado ilah dhibkan ayahay sida ilah oo bedbaadi infududa ilahay ero saas ilahay fakirnimada indejiyo fayoshiko lahu ilahay may badadejiyey lahu liman manki may intadejiye biriskinga intadejiye rizaaga ilahay intadejiye risgigaas oo caajilin degdeg e o aajilin ama madal eh taasa intadejiye wa o aajilin madal eh o yani wa kima o o aajilin ama madal eh yani wa kay aajilin tan hor degdegahay ki tangna madalo taasem ahe ahe yani fayushik allahu ilahi ma inta dejiye ilah liman birisian dejira sidaas oo caajilin degdeg eh o aajilin ama madal eh walawera kudaaya marka demberaw rawa may wure adeska abu daud atirmidiy tirmidina wure wakala tirmid mer adidunad adiduna sanon dejidin sasan yushiko bikasri shin yalafe e yusricu llahu ilahi ma inta dejiye ilah liman wa وan thawban radi allahu taala anhu qala thawban qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may koray man takafala man keeba takafala kafaalgaade li ana lahantay in kafaalgaade anlaa yasala huwa mankan suaalani annaasa dadka sheegan suaalani in kafaalgaade fatakafala ana anin kafaalgaaday lah liman biljanati an kafaalgaaday fakultu an may kagolay ana aha anikin kafaalgaade fakana nabiy nabag mayba fakana huwa ahe yani may haaday thawban fakultu thawban wa fakana faay fakana huwa sawbang mayaadi laa yasal inin suaalan adan has sheegan suaalan yaadi wa abu daud adis uriye bisnaadin sanadkaasoo saxiixa wa wacan sawban radi allahu taala an qala sawban may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may golay man takafala ay man oo lakuweelo suaal lakuweela man ay takafala huwa manka kafaalgaade lian in kafaalgaade an laa yasala n suaalane annaasa dadka sheegan warsadaan in kafaalgaade reed ba takafala ana anin kafaalgaaday lawliman mankaasan kafaal qaaday biljanati bidukul ljana wa misna e shardi lakuelo man qof ala kofki takafala kafaal gaado li an inkafaal gaado anlaa yasala an suaalani annaasa dadki sheen an suaalan inkafaal gaado fa atakafalu anin an kafaal gaaday lahu liman mankaasan ka gaaday biljannati bidukul ljana jana galow sheen ka gaado fa atakafalo yani kafaal gaaday markaas yani saas a hoob man shardi lakuel hooba mant istifaami lakuelon faatakafala mansub yani sababi ba yani wa ka faado sababi ti hayti aha fa an an oo melo gadirangalka nasbiya ficilka markaas eraable taasogoltan may ka goole haye ayla afa bidaadla ana anikin ka faalgaade rasul al ani dadka olan war suaanu fa kana huwa sawban may hada la yasalu axadan had nin suaalan shayan way badanka yofi walba dadma war sudaanu marki sikasan dhibaato si walma war sudaan rawa abu daud hadis guri bisnaajinga guri sanadkaas oo saxiix wa abibasir mayl kuriye magashi kabisat ibni mukharigin radi allahu taala anhu qaala kabiisini kagool taxamaltu humbaariday xamaalatan humbaarido iya humbaaridi faataytu seeday rasuulallahi anseedi sala allahu alayhi wasalam asalu haal ana su'aalahu rasuulka su'aalahu fiha fi lxamaalati xamaaladeede su'aalaho faqaala nabiy naumay kagoolay amim nigaaw yani waa kaymay wela seexa tahay indanaa nigaaw lay xataa taatiya anti koyaso naauna ninka koyas o sadagatu zika ninka koyas fanamur ared amrane laka liajlika biha bisadakati king amrane uma kala nabi meraya kabisatu kabiso ina almas'alata su'aalooda kuwa lawarsada adoo walhaysat wal lawarsado laa taxilu hiya masalada halaalma eh ila liaxadi halaasatin sid go koosho la halaalangata rajulin lay halaalangata rajulkaasoo taxamala sadata oo kale humbaariday xamaalatan di humbaariday dhiiga humbaariday lama qabiil oonayo laahay lama qabiil iskobsadeen o dhiig isku kobsadeen a dhaha galay ani maslaha erayre diidiya ushumbaaridi ay walaan hadii sinsigalaabsan korkun dhiigbe maadi ma ani dhiibe wari lankisugahay kalkun wal sii kor faxalat ilmasalatu suaala laarnay law lima ay kalki dhahgalo galaabadi dhahgalo dhiigun helanka fidnanti dhiifadi dhiigshay hal gudo ero saas wal suaal aal halaalan eto usunanta kirin hataayo sayba ilaa kua saybayo ha edahayti kua ay wal isun baariday diidi hayti inti kua siibo ooba siibo walaali hel maha bes yagama kuwaldadaayo uma yumsiku amusarid warajul way kan kale rajul way rajulkaasoo asaaba asiibtay rajulki jaaixatun yani gaayahay masiiba asiibti jaaixadaas oo ixtaaja jiridiiday maalah maalama manka maalshay jiridiidiya masiibi maalshay galay oo geeli waktigi lisku dhacay oo kale helag lisku dhacay walaagi sin roogen helag emelad emeladila lahan dhaafi goloomojila lan dhaafi gaali bala kugumays walba mahaysado facalat ilmasalatu suaala lahu lima manki sugay suaalan binaa suaay hataa yusiiba huwa mankanti koosiiba gawaama dawaman walintoosiya min caishin nololis intoosiyankasiba o gaala nabi marsakraa sidaadan isku macna lay lafsa laysalema sidaadan walintoosiya min caishin nolol intoosiyankasiba warajulan wathalidu rajulan waay rajulkaasoo asaabad asiibtay rajulka faakatun fakiirnima asiibti fakiirnimadiisna markhaati leh hataa yakula halaatatan sadintikagolan halaatadaaso min dawi lxija caqla kuwa insaaxibaayen kumida kagolan min qoomi qoomi rajul rajulka goomshi aqlahan insaaxibaayen kagolan lakad asaabad asiibtay fulanan hebel may asiibtay fakaton fakirnima sibtibloa danshay dabshay dansinyah walgaaba waasinya iyaalki saler faxalat ilmasalatu sunu suaalallima hataa yusiibahu amankaas intikosiiba biwaman walintosiya min caishi nololis intosiya intikosiiba oo gaala nabiy may golay sidaada walintosiya min caishi nololis famaagi siwaahuna siwa salaasa sadidas walihatuheri min almasalati suaal e ya gabisato gabiso suxtun xaraamun xaaram waay yaakulu aamaw ha xaaramtiyeede saaxibuha saaxib suxti suxtadiede saaxibshe ama suxtan haal etaharam soo fiiriya ama waay tawaama uri waadeskana muslim ay muslim iyo uri imam muslim waan abi bishrin abi bishr kuni magaashina kabisat ibn lmukhari radi allahu taala canhu qaala kabisnayka golay tacamaltu humbaaradi xamaalatan humbaarado iya humbaaradi hamaar yani xamaaladu sinisheena doone biyo oo kale di oo kale an yagaca kitaalun hoosan rafam alximaal amaala mayliya bifatilxaayi hoosakin gobdahay an yakaca kitaalun degaal inidhi wanaxwu naxw lkitaali maalkaado iwaltaasa inidhi bayna fariigayni lama fariig dhahdiyo fa yuslixu insaanu islaamka maslahay baynahum bayna alfariigayni calaa maalinka maslahay maalkaas oo yataxamaluhu baaradahu maalku baaradaw wayaltazimu laazimiyahu maalka calaa nafsika laazim ani dhiibe diid walaankasinkugaadi ani dhiibe fidna ay dhiinay langlay hoosaas muslimiinta dhahdiyo islaamka wanaajiyaw kaaso kalon diidisaahun baaradi xamaalada taasu reed qaala may ka goley yani taxamaltu qaala kabisatu kabisa mayle taxamaltu mbardi xamalatan humbardi humbardi faataytu sedi rasuullahi nsedi sala allahu alayhi wasalam ji humbaridayre rasuulka nsedi sala allahu alayhi wasalam asalu halana sualahu rasuulka fiha fi lxamala xamaladi ade suaalo faqaala nabiy na may ka gole agimna gaaw cindana agdaana gaaw o kalo hata taati anti koesona ninka koesa sadakatu zikr ninka koes zikilaarubiyaha zikrasa koosiana diid kudiiban maslaxadaas maslaxa fayluwa a walkoo dhiibay rogal fanamura nanu namaran lakadlaantakin amarana biha bilcamalati camaladi adekin amaran biha bisadaka sadakadaasa kin amarana diida ka gudaashe walaa rogal kuma kala nabiyna may kole yaabgastatu gabisoy gabiso yaabua ina almas'alata suaal laa taxilu hiya masalada halalma ila liabdi halaasatin sadgofosha maahin rajulin lirajulin binautuma rajulin inilero alaata liabdi halaasatin lakubedel wabadal majruuri majruur misme mubtada angediro rajulun nagodo al awalu kan olo rajulun wa rajulkaasoo tacmalahum baarida acmalatan xamaalahum barid dihum baaridi faxalat ilmasalatu su-aal halaalan lahu lima lahu lirajuli rajul ilan hadii hata walhaaysadoo dhan kof kusuge kuswali bu aha yani wa kay masalan ba maslaxadaas daraaben rooraha ka gudu kore lilay wal su-aalanan binawtu markaas faxalat didin halila dho erko faxalat ilmasalatu masaladi halaalan lahu lirajuli xata yusiiba huwa rajulka inti kuasiiba ha alxamalata kuasiiba uma yumsik huwa rajulki markaasu ku kuhaysada ani suaaliy warajula watani rajula waay rajulkaasu asaabad asiibtay rajulka jaaixatu masiiba asiibti jaaixa masiibo waayo jaaixa maylere masiibo wingu masiibo wing asiibti jaaixatun asiibti masiibadaasoo masiibadaaso wilib ijtaaxad jirdiday malahu maala rajul rajulka maal tajridka kugali oo beertison abaarsa si sukaanshaysi walankajari gubudi eeragisin roogen walku dhaaci walku boobi taas oo kale hibir walban haysan facalat ilmas'alatu suaala law lirajuli rajulka yalaalangata hataa yusiiba ilaa ku asiiba biwaman walantosi min cayshi nololis antosiya anti ku asiiba a hoog ala nabi mershakraawle sidaadan walantosi min cayshi nololis wathalisu kan sidaada rajulan wa rajulkaaso asaabad asiibtay rajulka faakatun fakiram asiibti hataa yaqula ilaa ku goolan halaasatun sidi halaasadaasoo min dawi lxija aglaha min saaxibain kumida ilaa ku goolan min goomi goomi rajuli rajulki goomshi kumida ku goolaan lawalahi dhaardaanikad asaabad asiibtay filanan hebel faakatun fakirnam asiibti suka goolan mana facalat masalatu suaal alalanga lah lirajuli rajulki sugahay suaal alalanga ata yusiba rajulka nti kuasiyo biaman walantoosiyo min caishin nololis walantoosiyo kuasiyo so gaala may kagolay sidaadan walantoosiyo min caishin nololis intoosiyo nti kuasiba famagi siwaahuna siwa halata sadida suaalod waliha kuheri min almas'alati suaale ya kabisatu kabiso yaab waahan suxtun xaraamun xaram waay ay xaraamun xaram wa yaakulu ama haa suxtad xaaramtiyeede saaxibu saaxibu suxti suxtidiyede ama may lamirkana gorte saaxib waa saaxibmasalati masaladeede saaxib sha ama suxtan halata shay suxta ee xaarame firiya lang amahay werias hay wal ado haysato suaala so sawa muslim muslim ya adis kuriya alcamalatu bifatilxaaya la akriyay an yaqac gitaalun ini dhiido wanaxwu naxwlgitaali dirir walilamide maal lasku gaadisay oo kal waa lasku hadisay oo kal bayna farigayn lama farig dhahdiyo ini dhiid waay lama gabil lama farig dhahdiyo ini dhiid fa yuslixu insaanu insaan wanaajireed islaax kadhama islaax bayn naas fayuslixu insaan insaan wanaajiyo baynahum bayn alfarigeyn wanaaji may ka wanaajiye sharda calaa maalin maal korshay ka wanaaji maalkaas oo yataxamalu huwa insaanki umbaaradahu maalka umbaaradayo us kor usku saara wayaltazimu huwa insaanki laazimsadahu maal calaa nafsi nafsi linsaan insaanka naftis korshay kalaazimiya waljaaixatu jaaixe may bu alaafatu aafo aafadaas oo tusiibo sibas maal alinsaani insan insaan maalshi asibas walqiwaamu no bikasri kaafiya laki wafatiha qiwaam qawaam walil erob huwa kawamigi an walilao masheey yaqumu amru linsaani insaanka marshay kugumaw bi bimama kugumaw min maalin maale wanaxwihi dacaame walilimid e wasidaadu min maalin maale wanaxwi nawi maali maal walimide dhari dacaami walilimide wasidaadu sidaad bikasri sinis intoos oshel akri sidaad masheey yasudu huwa magduudaw xaajat almucwazi xaajat alfakiri kanoo fakirka eho wala kan wala dhawaaysiye fakirka e xaajadiis xaajat almucwazi xaajat alfaqir kano fakirkaho wala riwaaytay fakirke dantis duudo wayakfi huwa ma kaafiyaw hi mucwaskaas mucwaska sidkafalinada oo fakirke walfaakatu faakin alfakru day waay walxijaana alcaglu waay asxaabu lxijaati ho dher ay aglilanajeed ay wali labteen baan anig makin labeeri sheekh raximahullah imam yaxya bin sharaf an abi hurairata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala yani rasuulka may ka goray laysa almiskiinu miskiin kamile mahan aladigi miskiin kamile mahan yadoofu wareegayo ala naasa ku korsho wareego tarudu radiyaasoho maskiinku sugeya lugmatu kusko radiyaaso lugmatani radiyaayan maskiin kamile ma eh watamratu timir radiyaaso tamratani radiyaayan walakin almiskiin miskiin ayb aladigi waay laa yajidu aladigi helaan ginan deegto yugni deega hi miskiinka deega un helaan walaa yuftanu lahu lilmiskiini miskiinkaso linin dhugowaan fayutasadaka reed la sadageeyo aleyh walaa yakun hadda nansurumaan ayasala suaalo anaas dadka kusuaalan sulman mutafaq alayh miskinka amila kaaswa an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gole laysa almiskiin lkaamilu miskiin kamila miskiin horta laakin miskiin kamila mahaan aladigi miskiin kamila ma eh yaduuf huwa aladigi wareegayo dawrsadaayo cala naas dadka korshe dawrsadaayo tarudu radiyaaso miskiin kusuge alluqmatu rootugo waluqmatani lama root radiyaayaan watamras ama kuusko ama lama kuus radiyaayaan moosko lama moos radiyaayaan watamratu timirto i watamratani radiyaayan miskiin kamila ma ew ahay yani miskiin kamila ma ew kan onayo yani walaawayo hooblasiyo bes yo lesku ama hadan barasadile ho hoof hoolba yani shaka kuwaandadi kaas miskiin kamila ma e rasul walakin miskiin eyi hor lakin miskiin kamila ma eh almiskiin lkamil alkadla walakin almiskiin lkamil miskiin kamila may bu aladi kiyo laa yajid hu aladi nhelaan hinan deegto nhelaan walka deegto maka filan nhelaan inagaasoo yugni huwa inaga deegaw i miskiinkaso ladigas deegaw n helaan wal hele hoo helawn walkafilan mahaysad markasta dhibaato la walaa yuftanu waana lanindhawowaan law limiskiin miskiinka sugaan lanindhawowaan horeed hadii landhawowo xaaladiis ogaado fadi fa yutasadaka lasadagay fadireed aleyh alalmiskiin miskiinka sugaa korshay walsadagay fadireed langandhawowa kuwardawarmale langs walansuaalan cafife walaa yaqumu huwa ladig hadanangumaan fayasala suaalo annaasa dadka suaala nagumam si dadka korkurmo dhibaatadaas ahay sasgeeba xaalado sheeg midba xaalado sheego inta laankugali inta lookoysa babedel mana masinka yani waa kay masalan maew lan saas weelawna mae mana mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay baabu jawaazi lakdi kaado binaananteedian baabay min gayri masalatin suaal laan la kaadan walaa tadalucin ilayhi ila lmaali yani baabu jawaazi lakdi kaadasho binaanantiyayan baabay min gayri masalatin min gayri suaalin suaal laan kaadaas lankan adwal muwarsil usile kilma boode kale kas galbishe kugoti kasi kasu gaado korte lilay man hadi fadaas walgab hadi fadaas gaado korta tanyade lankan wala kin gasel walaa tadalucin goortaago la-aan ilayhi ila lmaali maalkaad inin goortaagaan wal isiyo lankan wal isiyo faylahayt milihidi usilay kaskeknsheen wal sugaado tanyade mana an salim ibni cabdillaahi walaa tadalucin goortaago la-aan ilayhi ila ilahi ila lmaali maalkan linin goortaagaan layl kasi wala sugaado kortaas an salim bn cabdلlahi bn cmar an abi ashi cabdالlahi bn cmar ah an cmar a radi alahu taala canhum qaala may kagolay cumar kana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulkiad yucdihi rasulka siyaay nian isiyaay alcadaa siisma iya isiyaay faakul anin mayraay acdisi si alcadaa siismadan tan esi man si huwa manka afkaru fakirama badan ilahi lalcadaai mini anainku fakirama badan lang anibinku xaaja badan dhibaata badan a jare lang kusuge masido rasul alasa eraay faqaala nabiy nauma eraay hud gaadoy hu alcadaa siismada gaadoy maalka gaadoy ida jaa hadi kinkoy isaga dhombo kada kinkoy o min hada lmaali maalkan kan heshe shayun shay kinkoy walhaal anta adin gayru musrifin kin goortaaga unhayn walaa saailinkiiso ala unhayna fakud gaadoy hu almaala maalkaas gaadoy wa fatamawal maalka dhikoy hu maalkasoy maalka dhikoy fain shita hadi fadaasa kul aan hu almaala maalkusige aan wain shita hadi fadaason tasadagta dagay bi bilmaali wama laa dhe kolku wama laa walisaaskiinkakoyna falaa tutbic raasiday humagasoy nafsaka naftan raasida naftan kutabagelidoy mutafaqun aleyh adidkana mutafaq wa mushrifun bishin lmucjamati alakri hey mutadalicun ilayh usu daalacdaw mana وan salim بn cabdالlahi بn cmar nabiy awshi cabdlahi cabdالlahi بn cmar ah can cmara kuriye radi الlahu taعala canهum qaala may kagorayihin cabdالlahi بn cmar kana rasuul الlahi sala الlahu alayه وasalam ilah rasulshimihad yucdihi warasulka nisiyawni anisiya walabasismiyaisiyaay rasulka walisiyaayari cumar ah faaqul anin meeraha acdi anta ya rasuul allahi usi si alcada sismalantanga may siyaasa mansi huwa manka afkaru fakiirun badan ilayhi ila alcadaai sismalantanga fakiirun badan mini anin kufakiirun badan siw faqaala nabiy na may kagola maya hud gaadoy saas ma e cumaro hu almaala maalkan kaana gaadoy sadi abana ida jaa sharduha ida jaa adikoyo kaad kinkoy min hada lmaali maalkin halku miday shayin wal kinkoy wal badan wal yar walyahadam shay kinkoy walhaal anta adin gayru mushrifin ki ingoortaaga un hayna ayru mutadalicin lay mushrifin digidaalbara kinfasri in ingoortaagani walaan kifayla adin lahay walaa saailin wagayru saailin kisuaalawn adin hayna kinkoy fakud kaadoy wal maala kaadoy fatama wal maalka dhikoy maalkusuge maalka dhikoy maal ad ilahay kinsheeni ka dhikoy fedi gaasiye adig ya khiyaar leh fain shiita di fadaas kul hu hua maal maalkusku an wain shita di fadaason markaasu baadlan ko kala dhibaataysan tasadag sadagaysoy bi bilmaali sadagaysay sadagaysoy wamaagi laa yaatiika kinkakoyn gayra mushrifin walaa saailin hal adan kinkooyo bal adoo taalacdaas su-aalas kinkooy wa falaa tutbicim raasudayhumaagas nafsaka nafsaan dabgeliday wa wamaagi laa yaatiika kinkakoyn gayra mushrifin hal adan inkoor taagan walaa saailin haaladan suaalan eyrsakinkakooyo bal adoo suaalaso damcaskinkoy falaa tutbic nraasuday humagaso nraasuday nafsaka naftan dabgelidoy qaala salimo salimay kagoray aw kayfa kaana cabdullaahi aduu hadiska dhagangeliyahay cabdullaahi cabdullah bin cumar calimki may hay laa yasalu axadan absiyan suaalan walaa yarudu huwa waanan radiyaan shayan radiyaan shaygaaso ucdiya huwa ibn cabdullaahi lasiyay hu shayga lasin radiyaan walilinshean isku qaadayo walna yani masuaalan mutafakun aleyh adirtana mutafak mushrifu bishin alaishinkaas almucjamat ilah dabis ey mutadalicun ilayhi ila shay manaa higakirin ayra ayru mushrifin tiya kaada ayru musrifinki on daalacda daala yani goortaaga han ey ayra mutadalicin akadhiganto ayra mutadalicinki goortaagan han ilayhi ila shay ilayhi ila lmaali maalkaso inin goortaagan waay iso nin goortaagan wali on lasiyo isu kaada koro baablxasi hadakan baablxasi isgooriyoyen baabay cala lakli amol iska boori min camaliyadi yadi shasi shaksad galantis camal shako amal iskagooriyen baabay watacafufi baabu tacafufi baabxasi isgooriyoyen baabay ahe cala tacafufi dhoorsado bihi bicamali lyadi lika dhoorsado an suaali lika dhoorsado iska booriyawshen baabay watacarudi baabu tacarudi bambaoyen baabay lilicbaai yani wa masalan lilicbaai baab tacafufi dhoorsado baabay can tacarudi bambahaw lika dhoorsado lilicdaa istismo lambamba walisileraw lambamba ulkadoorso bawlxasi isgooriyoyen baabey cala lakli aamaw korshe liska goori min camali yadi yadi shaksi shaksiga galantis galantaas shakadiya ku aamaw liska gooriyen baabey watacafufi baabu tacafufi dhoorsadow yen baabey bihi bicamali lyadi lika dhoorsadow yen baabey cani suaali suaal heshe lika dhoorsadow iwa can tacarudi bambahaw lika dhoorsadaw lilicdaa istismo lambamba lika dhoorsadaw qala lahu taala ilahay may kagolay faida kudiyat salaatu salaada hadi lafaarug nagdo salaada lakubaw fantashiru faafa fi lardi arad dhadiya kafaafa wabtagu dalaba min fadl illahi ilahay fadlishi dalaba wa faida kudiyat salaatu salaada hadi lafaarugo kudiyat salaatu salaadi hadi lagududo lafaarugna salaat ljumca i salaado kulisho nagadasado salaad wa asalawaatun walakriyayen salaadaadka dhon alinijeel faida kudiyat salaatu salaat ljumca hadi lafaarugo fantashiru faafa fi lardi arad kafaafa wabtagu dalaba min fadl illahi ilahay riskishay dalba fadlulahi a ankifada ilahay fadlagaasisaday dalba weydiisi horta sabab weela salili wa nabi kalkan shagadi samarosha okal yakadakan halaalay weydiyaas oo walayn walaad cibaadanka kaalmaysadaas oo aakhirada kin kumashgulaan ihin ilahay badal amray saasuritas wa nabiyo nafsiyada aakhir lay kumidey shaygan hadii marba cibaado lanka kaalmaysada waana halaaliyey naftis cibaadi kumidey mana wa nabi cabdillaahi bin zubayr bin cawaam radialahu taala anhu qaala cabdillaahi bin zubayr may kagolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkama golay laan yaakuda axadukum axadkin gaadado axbulahu axbulal axadi axadka hadagyaalshay gaadado jamc jamcu xablin xablin lijami axbulka jami a hadagyaalshay gaadado uma yaatiya aljabala buurseedo gabalka taagtaag geedo kabaheenseedo fa yaatiya lakooyo bixusmatin hirmudo min xadabin gornye lakooy alaa dahri dahri laas axadka retiskosheka lakooy fayabiha beeciyoha xusmadi hirmidi eedahayti beeciyo fayakufa la wala reebo biha bitamaniha tamani lxusmati irmidiyeedahaksementiye waja wajal aad aad kujisa ilahay kareebye khayrun khayr badan lawlilahadi aadkin khayr badan min an yas'ala min su'aalihi su'aalowsha annaasa su'aal fadi acdow siyana hu ahadki siyana o manacu manciyana ahadki kumanayaana gureed inti taas ifaditaan khayr badan rawaamay uray adiskan albukaariyo imam albukaariy wy waan abi cabdillah abi cabdillahi e mayl kuriya zubayr ibni cawaam zubayr bin cawaam mayl kuriya radialahu tacaala an qala zubayr inika gori qala rasuul llahi sala allahu alayhi la rasul shamayka golay la an yaakuda ini gaado axadukum axadkin gaado axbula ah, axbulal axadi axadka hadagyaalshay gaado e yani wa kay xablin xablin jamcu xablin axbulka jami wa axbulahu hadagyaalshay gaadado uma yaatiyaseedo aljabala buuro meedo geedo kabaahan toogyaal togogi meedo seed buuro hoosiyo geedo kabaahan seedo fa yaatiya lakooyo bixusmatin hirmudo ama irito oo min xadabin gornye lakooyo ala dahri dahri laas axadka iritiska lakooyo hata daabaha saarakrorong laayne iritisa ka gornye gorod fayabiica huwa ahadka beeciyo yani ahadka ha xusmadiedahati gadgado beeciyo goobgoobayo beeciyo fayakufa allahu alana reebo biha yani wa kay bil biha bil bitamanihawa tamanid xusmati hirmidieedahati iritiedahati tamantiye waja wajal ahad ahadka wajisa ilahay reebo yani wa kay dadka lan su-aalna dadka horti an surmye khayrun khayr badan lah lilahadi ahadka khayr badan yani bahay mayle waa hoolgal laylis farahay hool ala hoolibada halaalka waydiisada korto waydiise inti dagolso alalahay mooskab hay goobgoobaysato nyaanyadab hay goobgoobaysato duudaytaab hay gadato saasu mana yani walal waliba oona oh, halaalbada eh waydiisfaday oo oh, um, da suaalo lahan wijiga walka reeba o halaale eh? waydiiso liley mana meelinkalids goryigroobahat yani waa kay min an yasala taasa khayrun lah lilaadi aadkin khayr badan min an yasala hu su-aalo fadi annaasa dadka suaalo fadi a adhow siyana re dadki hoob suaal lamala nagdaas hu aadka siyaana o manacu kumaniyaan asi kumaniyaan inti shakadaas i hadi lahay tan an khayr badan ay rasulka sawa ma yura adiska albukaari imam albukaari ya wuri adiska waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abu hurayr may ka gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay yaxtadiba axadukum axadkin gorni gurudo xuzmatan yani hirmudo calaa dahri dahri aad aadkaitis korshe gorni hirmudo hirido ya khayrun lah lilahadin khayr badan min an yasala min suaalihi suaaloshi ahadan suaalo fadi fayucdiya huwa aadka siyaho aadkaas kele siya aw yamnaca huwa aadki maniya huwa aadki kumaniya mutafaqun aleyh la laan yaxtadiba axadukum axadkin korni gurudo xuzmatan hirmudo calaa dahri dahri lacad aadkaitis korshiaka gurud y khayr n khayr badan law lilacadin khayr badan min an yasala anti su-aalo lahay axada min suaalihi oo kale a su-aalowsha axadan min an an wama dakalat aleyh o dan jarmajruk nafsi markaas min an yasala min suaalihi su-aalowshay axadan ahad su-aalo fadiyan ku keyr badonto fa yucdiyahu axadkiisu su-aali siyaareed hu axadki kala siyaa o yamnaca huwa axadki kureebaha hu asaa'ila kureebiyaab inti lankaasoy saasaado fadisa an kheyr badan ad shegaysa mutafakun al gaarisiamaalado halaalhaweydiiso aan cibaadadiisna gudub yani waa kay xirfad oo kajarto liidasreed adin cibaadan lahay aakhiriya dunya beeltaasalamano xirfadii alle xirfadii inka hoosaysa adeed kajarto laakin ilaahada koobsalaaso daacada shanta salaadan ledawaan dadka adin kheyr badan markaas mutafakun caleyh وanhu an abi hurayraa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiyna may ka goolay kana daud alayhi الsalaam sunat lambiyai nin lashakaysadiyla rasulka nabarahi sala lahu alay salam kana daud alayhi salaam may haaday laa yakulu kin aamana haada ila min camali yadi galantis shakadiya ku aamay wa galantisak shakaysaday waliya kakooya anasa aamay ay yani kana daud alayhi الsalaam manaha marki rasulka sala lahu alayه wasalam nin sheega ay midii hore ambiyadii hore ninkusheekoya yani maybuaha say lahay manaa wal amaanahayo saasahasin saas wela amaan wa kana daawud alayhi salaam nabi llaahi daawud may haaday laa yaakuluhu nabi llaahi daawud ka in aamana haadi ila min camali yadi yadi daawud daawud galantis galantaas shakadiya ku aamay wa galantis aka shagaysadaay kan ilahay ber alamna lahu lxadida ilahay birta nuglaynelari mana birtaasa kalkun yani kusuubi ambuurbireed ambuurbireed iskala dejiye silsil iskala dejiye birtaasa gaze ambuurkasa gaze kabacdireed miraka nooladayo us oo malig hayl laga lang malig eho taase wa isla dahukumaayo islanka dham naban hay naba malig eha taase tala lagabo yani wali oo malignimadaasi madaxnimadaasay muweydiyaane shagaysadaa lay mana shagadaas olinkakooyo a ah, mayalka kaasa halaala dhiib e eh. kan shagada lakukusudayo gurbaysdam e eh. kan halaalasa galantise taasa ya amayl rawa lbukaari bukaari waa geed weriyey wa macruuf hada yani tumaali ogdamahay naw daawudo era mana taasu kalka lam walik shageeyay irfadiy kasebda kalka yani or saasa er jaren waktigii hor yani wa anhu kalka reed yani oflungeridon mabinaaw laakin mayba yani wa kay masalan xirfadaasa isku xirfeen mana xirfadaas si nab galantiisa kashegeys bila dhilaaliyay ma erne unun bila dhilaya wa an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may bahaaday qaala may kagolay rasuulka kana zakariya nabi llahi zakariya alayhi salaam may bahaaday najaran geed gor yahaadi ambidi ilahay basan shageysda lama xirfado lankulua dhagadaay lanko geda goraay lanko bira dhiraaliyahay saasu waa nambid ilaah kalkun saas o anhu kalkun sunat lambiya bu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ka qaala rasuulka may ka goolay kana zakariya alayhi salaam kana zakariya nabiy llahi zakari alayhi salaam may haaday najaaran geed gor iya haadi mana geed gor iya haadi geeda gordaay wala kubaha kakacd ya yani kanooladaay rawa mayuray hadiska muslimun wacan migdad bin macday kariba radi allahu taala canhu an nabiy sala lahu alay slam qaala nabiy naomay gole ma akala axadun aad yani ma akala aad aad maama aama aamaaadlishe ayran ayr badan min an yakula min aklihi amawshay min camali yadi yadi aad aadka galantis amalsha ku ama walku ayr badan maamawa waina nabiy llahi daud alayhi salaatu wasalaam kana may bahada yakulu min camali yaditi hodhelaafay saasaan ayr badan may nabiy llahi daud ba saasahay galantisa kashegaysadahay an migdadin macdi kariba radi lahu taala anhu an nabiy sala lahu alay salam qala nabi naw may ka golay ma akala aadun aad macaama acaman aama adlishe طacaamkaas oo kayran khayr badan min an yakula min aklihi aklil aadi aadka aamawshay ku khayr badan min camal yadi dilaad aadka galantisakadiya ku aamaw wal ku khayr badan of aamaw mijarwa may welay an hata waina nabiy llahi daawuda sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi daawud hata kana nabiy llahi daawud may abe yakulu ki aamaw min camali yadi yadi daawud daawud galantis galantaas sakadiya ku aamay birtaasa dhilaalsadaay sawa lbuaariy buaariy wajid yani waa ki wuri may yani shakadaas camalu yadkaas aliska booriyahay baabulkarami sakaauna ma yanbaabay su-aali mafaylahayn laakin adin wal guurto hoob laala walansual arag wal siidi mana baabulkarami sakaauna ma yanbaabay waljudi sakaawnama wal infaaqi biyo fi wujuhi lkhayri khayrna ujiyaalsey magabi sikatan bilahi tacaala adoo ilahay ka kalsognaado walaan dhiibti ba walaagi koo dhamaadeen sawalasangarane ilahay ka kalsognaadas mana baabulkarami hada kan baabulkarami sakaawnama yanbaabay waljudi baabljudi sakaawna isku macna leyo sakaawnimo walguurowyan baabay ay yani waa ki masalan saas way walinfaaqi nafaqeeyowyan baabay waldhiibo unte laka nafaqeeye fi wujuhi lkayri fi anwaaci lkayri kayrka noocyaalshi kayr noocyaalshay badan yi ahi milasay laka dhiibo noocyaalka kayrkolan dhiibo eedan badan yi walaadan dhiibas mey sigatan liajri siga kal sugnaan oo bilahi taala ilahay adka kal sugnaadas man dhiibaas qaala lahu tacaala ilahay may ka goray wama yanfaktum isnafaqaytan min shayin shaye fahuwa ala yuklifu khalifa alah maala asin bedele waay bedelshoosan siya wamali anfaktum isin dhiibtaan min shayin shayun shay e walgdhiibtano shay e fahuwa shay yani wa kay allah yuklifu ala khalif walay hu shaygasa khalif walaw ay a yani fahm isme fahuwa shayga yuklifu ala khalif walay hu shaygasa khalif wale waqala lahu taala ilahay may ka golay wama ki tunfikuna fakaytan min khayrin khayre walal walibisin dhiibtaan kayre jaraadoy minta badnaadoy min kayrin min kayrin ta nakiro aha ay yani wa kay masala may la nakiratu fi siyaaqi nafyi tufid lcumuum nakira hadii oo nafyada hadisdeeda cumuuma faa'ideed kayr walbahaad maal ahe maal yaraadoy badnaadoy walbisin dhiibtaan falianfusikum fahuwa maagasoy lianfusikum an sugnaadiyo nafcu walisin meelsin yaalo hadhowti lishinsadaayo ilahay agtiis mawjuudka elheedasan wama li tunfiquna wama tunfiquna manafageytaan tan kalku na ilaa kudambose wamaa tunfikuna mana fageytaan yani waki masalan bamh ila ibtigaa wajila ilahay wejishay dalabawshay ma manafageytaan ay yani wala markis nafageytaanna maylafade ilahay dartisle olandibta wamaa tunfikuna mana fageytan ila ibtigaa wajilah ilahay wejishay dalabawshay maahin wamaagi tunfigo isingna fageytaan min khayrin maal e yuwafa huwa maagasoy wal oofiyey ilaykum isingnaasing oofiye walhaal antum isin yo ofiya laa tudlamuna lisinku dulmiyaan wal an walihaayeen ziyaadila lisinka darma lisinku dulmiyaane walaagin waayaan waqal allahu taala ilahay may ka kole wamaa bi tunfikun nafakaytan min kayrin maale fa in allaha tacaala ilahay bihi bima magas isin nafakaytan calimun og ogwaay hadhow tireed wal finjaasiya wal la ogyahay ilahay kuwargaba wali dhiibtan hadhow timelsinyaalwa waan ibni masudin mayl isku boor yahay baab lkarami wljudi walinfaaqi fi wujuhi lkhayr ilah وan ibni masudin aayaadka warmaayan badin aayaadka daana gobol وan ibni masudin radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naomay gole laa xasada laa kibata majarsasho mahaan ilaa fitnatayni lama lay lama jarade rajulun lay lama jarade rajulkaas oo aata lahu ilahay si rajulka maala maalsi fasalaba huwa ala diray hu rajulki ka diray calaa halakatihi halakat lmaali maalki helaago shakdiri inta ka helaage filbabil ma fi lxaqi ak yani hakina kahelaaga kaas al in maalkan oo kale nankan hamsan kheer kakobadahayo ifaylahayo alarko warajulun ala majarade rajulkaas oo aata lah ilahay rajulka xikmatan cilmasi fawa rajulki sugaa yakli xugmiyo biha bilxikmati xikmadi walka xugmiyo wayucalimu baraw ha xikmadi hadin anaasa dadka sii baraw kaasna sun al majaradeen in cilman oo kale ifaylahay waana yani waa kay masalan basada weele faday wala muslimka kuxugmii faday diinta dadka bara faday walarkor yani oo reedkilakroor reedkilakahela faday maana tamani sideedi onayo meel fadaayo ila kale fadiliweydi mutafakun caleyh macnaahu yanbagi may haboona anlaa yukbada ini ahadun ahadun ma jaran ilaa ixday haatayni lamadan koosho ma alkhaslatayni lamadan khaslatoodiyo maahin an ibni mascuudin radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alay salam qala nabiy naw may ka golay laa xasada laa kibdata ma jartasi mahaan walla ma jarado ma jaran ilaa fitnatayni lama layla ma jarade lamaramood rajulun alawalu rajulun wa rajulkaasoo aata allahu ilahay se rajulka maalan maal ilahaysi maal halaale ilahaysi fasalada huwa allah dana diray hu rajulka ka diray ala halakati halakati lmaali maalka ilaago sha kadiri fi lxaqi hakisa ka ilaago e infaaqihi infaaq ilmaali al kadiri fi lxaqi yakadiiba fi filaq meelbaxake ilahay yani waa kay raalike masaajideed yakadhise yani waa kay madaarista dugsiyaalka yakaamire yani waa kay masaakin masaakintaan kaalmaye fi sabiililahi kadhiibe meelbaxake kadhiibe mana kalku maalka anin ifay lahay meelbualsada kheer lankadhiibo anin kugigaada faday leero yani waa faylatalilasa kan lamaad warajulun waay warajul watali watani kan lamaad rajulun rajul wa rajulkaasoo aata lahu ilahay siy rajulka xikmatan cilmi ilahay si fahuwa rajulki suga yakli xukmiyo biha bilxikma xikmadi eedahays walka xukmiya dadka wala oskoobsadan masaa'ile in jawaabaw wa yucalimu haddana baraayo huwa rajulki sugaay ha annaasa ha alxikmata baraw annaasa mafulki lamaada maclum dadka xikmadi baraw kaasna walba jirad waa nin cilman oo kal iyo ifaylaha xikmadan oo kal si hadhowti muslimiinta lankawada faday diinta lankawada fadiyo erko mutafaqun caleyh ama jarsado oo gidaasilkroraa macnaahu macna alxadidi xadiidka macnaa shay may buhayan bagay may haboona anlaa yukbad axadun hadlan ma jaran ilaa cala ixdaa haatayni lamadan alkhaslatayni khasla toodiyo korshe lama jaradaw maahin wa canhu can ibni mascuudin radi allahu tacaala an qaala ibnu mascuud may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may ka goolay ayukum ayu waaxidin minkum waaxid maysinsin kumide maalu waarisi waarisil ayi aygu sige warisay maalshay axab lijeelan badin ilayh alay linjeelan badin min maali maali aadi aadka maalshay linjeelan badin gaal wasaabta meran ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma mina unmunomidan aad midhaan ila maalu maalu aad aadkaas maalshay aab lijeelan badin ilayh alaadi gaala nabiy naomay kagoole hadi saasata lankastaba maalshay jeeli maalkin ogaada maalkin xaqiiga ogaada fa ina maalahu maal alaadi aadka maalshay maa waay gadamahu aad ka hormarsaday oo aakhira hormarsaday wamaala waarihi waarii ahadi aadka lanka dahla waari maalshayna ma maalkiy akara akriyo ekjeedreedal yani wa kay anhu an ibni masudin gaal ibni masud may ka gole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam la rasulsi may ka golay ayunku ayukum ayu waidin minkum wa ayukum ayu waaidin minkum lamirkaasa dhowti marjacsi unkaogaa ayu waaidin minkum waaid maysinsin kumide maalu waariihi waariil yani ayu waariihi waariil waaidi waaxidkaas waarisya maal shaybo axabu lijelan badin ile ila waaxidi waaxidka digelin jelan badinyi min maalihi maalil waaxidi waaxidka maal jelan ku jelan badinyi lang maalka kidisne maalkala jeelsiinka jaraw kaalo asaabta maren maya ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma mina unumunoomidan axadun unoomidhan ilaa maalu maalol aadi hadi maalka kidis bay axabu lijelan badin ile ila axadilin jelan badinyi qof kastaba maalka kidis ya jeeli maalkalma fadaw taas miya ahaa maalka kidin barada ir rasuulka kalku qaala nabiy naumay ka goole maalkin rumaas may bua ina maalahu maal laad axadka maal shay oo dhabte may bua ma maalo dadama huwa axad ka horumarsaday oo ndhiibiday masaakinta dhiibiday aakhira horumarsade maala waarisihi waarisil axadi aadka waariskan dhahalahay oo awlaadis walan kusahay waarisiinte waaridkaas maal shayna maagi akhara huwa aadka akri wala kusay jeediday meerdhigday akhirti anasad miliyidi lankalele adhaan taane wahaan hormarsatiy rasul rawa mayuriy hadiska albuaariy waan adiy bni xaatimin radi allahu taala anhu adi bn xaatim ilkuriy ana rasuul allahi sala allahu alay salam qaala rasuulka may kagoolay itaqu naara naarka dhoorsadaa walo bishiki tamratin timirto dhimisi bahaade naarta sidinka dhoorsada danka dadaala rasulka walo bishiki tamratin walo kana litigaw dhoorsado kaasa naarta kadhoorsadasan ha bahaade bisababi shiki tamratin timirto farursha sawsha bahaade timirto farursha fa dhiibten wala iyasten walay dhiiba naarta saysinka badbaadan yani asadakatu maanicatu an naari naarta reebasila sadaka saasa rasulka nafaamtiya sala allahu alayh wasalam mutafakun alayh waan jaabirin radi allahu taala anhu gaala jaabir may ka gore ma suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha ma suaalna shayan ma suaalna gaba wilishe oo faqaala nabi kagolo naa kagolo madhinwa mutafakun alayh waan jaabirin radi allahu taala anhu gaala jaabir may ka gole ma suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha mal warsane shayan shay mal suaal gadba wilishe weli shay mal warsan oo faqaale nabi kagool reed laa kagool madhino gaaliban ay yani mutafakun aleyh adiskan mutafak wa waan abi hurairata aw macna hadawti meel oo oo la era adil aragon maylkawiley غayru gaalib uta sida gaaliban e rasulka lam eran mutafakun aleyh waan abi abi musa alashcariy dad kula jireen rasulka markanseno burbun yani wakumbaarno fadaan erahay rasulkana masin haay erahay taasi ma mahayne mana kolkan غayru gaaliba lakumbaare taas oo kale waan abi hurairata gaaliban lam eran ay an abi hurairata radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may baka goley qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sima goley ma min yomi yom majar yoomkaas oo yuslixu lcibaadu doomanku waa barislaan fi filyomi waa barislaan majar ilaa malakani lama malag ye yanzilaani adigaayan fayaqul ahaduma adulmalakay lamadi malakoosha may ka goley allahuma ya allahu alehyo acdisi munfigan ki wala nafaqeeyay khalafan bedel si saka goley wa wayaqul laakaru malagi kalen mayl allahuma ya allahu aleho acdisi mumsikan kan haysada walba biyaan moorad walba biyaan talafan dhimasho si sare mutafakun aley hadiskana mutafak وعan abi hurairaa radi alahu taala anhu gal abi hurayra may ka golay gala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka golay ma min yawmin maalang majar yoomkaas oo yusbix lcibaad doomanka waa bariisadaayaan fi fi lyawmi yoomka fishay waa bariisadaayan majar maalang oo waa barya majar ilaa malakani lama malagye yansilaani degaayanga rasulka wala nung ogayni rasulka nin sheegahay waan xaqiiqe sala الlahu alayه wasalam lama malagaadigaaya fayaqul aaduma maldhego makoosho mere maalin kas allahuma ya allah ala o adisi munfiganki wala dhiibay kalafan bedelsi sakagooleki o walayan duaaye wayaqul laakar wayaqul malakul aakar malagi kale merey allahuma ya allah ale o adisi mumsikanki haysaday wahuwa lbakiil wa aladi yumsiku ma cindahu min almaali haysaday walban dhiiban kan usiga ilah si yani telefon dhimisho si seeraay seereli malag متafق عaلyه malagaas oo duaadis mustajaabay malinkas saasan doayan متafق عaليه وعn an abi huraiرata رadi الlahu taعala an رsul الlahi sala الlahu عليه وsلم قal rasulka may ka goray qal الlahu taعala hadika gudsuwa lahi may ka goray anfik nafagey ya بna adam iبn adam waldhiib unfik anina nafageeyey alayka korka nafageeyey anin irsaltakinfus adin waldhiib wa ay yani wa ki saas wa qal الlahu taعala ilahi may ka goray anfik nafagey ya بna adam adam nafkiisiyo waldhiib nafageey unfik ana ana nafageeyey alayka korka nafageeyey saas day reed mana lambual dhiibaw kaas mafakira mana ilahay horley walka barakeeye siyaade mana walaalaleba usa dhiibiday walba dhiiba ka dhiibid laakin lanki walba dhiibaan badana usunosaan biya qaala lahu taala ilahay may kagoolay anfik nafageey yabna aadam aadam unugisiy nafageey unfik ana anina nafageey reed alayka mutafakun aley waan cabdillaahi bin camr bni cas radi allahu taala anhuma ana rajulan rajul yasalahu rajul suaali rasuul allahi warsaday sala allahu alayhi wasalam may warsaday ayulislaam islaamka keeba khayrun khayr badan ay slaami ay khisaal slaami islaamka kasliyaalshay teeba khayrun keyr badan islaamka kasliyaalka lasuubiyawta keyr badan qaala nabiyna may golay tudcimu guudiyaas kasliyaalka kasuubiyaas keyr badan may kumid aha aطacaama raashinka guudiyaas waay watagraw anta ada akriyaase asalaama salaama akriyaase meeriyaas quraanka calaaman korshayka akriyaas carabtaad kasaasi waman alaman shakso korshayka akriyaas lam tacrif andadan kasaantaas mutafaqun aleyh ayu islaami ayu acmaali islaami ela kortala ayu acmaali lislaam manaha su-aalintan walbadan ya rasuulka lasuaalay sala allahu alayhi wasalam may hadina jawaabtan markasta takaruraas mar badan takraar taargaas jawaab markoo tudcimu dacaama ley markoo birulwaalideyn aley marko aljihaad waliley markoo kada yani salaada wakti salkutukado liley asalaatu alaa waktiha kalku midda markaas mali munaasaban eh lanka saailka ee la fiiriye waktiga markaas munaasaban la fiiriye hogaaji dan oo jihaadkan bahay waktigaas dagaali baadahay sibisi markaas xaaladasa rasulkan jawaabi jiri sala allahu alayh wasalam ama lanka suaali xaaladiisas ay ayol islam lanka mar dhawleh islaame islaamshan un hoogn hayn yani tawxiidka lin jawaabeya eh, anfal badan alili shahaadat la ilaha ila allah anfal badan yali lambasi markaas xaaladasa rasulkan jawaabi jiri ma jawaabta oh, mar badan oo yoon yani arga takraar tar nagdaas waana sikale lin jawaab oh, jawaabten sikal jawaab nagdaas ayol islaami ayo acmaal lislam islaamka acmaalise ba khayr khayr badan qala nabiyna umay kole tudcimu anta godyaasa daama raashinga godyaasa masaakinta siyaas watakrau anta akiyaas asalaam asalaamta meeriyaas calaa man shakso korshay ka meeriyaas alafta kastaas lankeed kastaas asalaamu calaykum waman waclaa man shakso korshay ka meeriyaas lam tacrif antan kasa lan kasaani dhongasa asalaamu calaykum salis mana mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa wacan umay welay salaamtaas maxabita ids mana xadiiska laftiisa alaa adulukum dilaayo yani wa kay shay hadisin falam istijara sandusiye afshu salaama baynakum kitaabu salaam ninka sheego doon insha allah kolka yani wa kay saas salaamta faafiyawshe may faa'iidooyase maxaba bayn almaxaba bayn alashwan dadka dhahdiyo walaalnyo dhahdiyo iyo maxaba faa'iidoyas lanka horkorko assalaamu alaykum kaley yani bas wa rumay tusiyay dareensiyahay galbishay wali tijara dareensiyahay ilahay bakintuugahay ilahayna basuaal baliyo oo salaamta macnaasha dareensanyi mutafaqun aleyh mar markol isalaam an isl subyaasin wal jartayen mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay wacanhu yani wa kay an abi hurayrata wacanhu an cabdillaahi bn camri cabdillaahi bn camr mayl kuriye qala cabdillahi bn camr may ka gore qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gole arbacun afarton haslatan min haslatin arang e eh, aclaaha acla arbiciin afartumtata ankasarays maniat maniat lanzi irin ed iscaariyayaw shay wa ma min caamilin caamilun caamil majar caamilkaas oo yacmal camal falaw bikaslatin aranto minha min al yani arbaciin afartunkaas kumid camal falaw majal rajaa tawaabiha tawaab lkaslati kasladeede tawaabsha rajeeyawsha daraadiyan camal falaw majar watasdiiqa mawcuudiha mawcuudi lkaslati kasladeede ballandaaskeeda rumaayawsha dartiyan camal falaw majar ilaa dakala allahu taala ilahay geliye ho caamilkaasa geliye biha bisababiha sabab lkaslati kasladeede susuubi sababkeediya ilahay aljanata jana geliye ama yuriy adika albuaari wakad sabaka bayaan hada lcadis adikan kan adeegshandhag fi baabi bayaani kasrati durog lkheer heerkuwa diyaalshay badashadiyo badashadaas adeewkeeda baab sheeninka dhagi wa waan abi umamata abi umama sheekh basaasarenin dhageer waan abi umamata abi umamay bal kuriyey suday ibni cajlan radi allahu taala an wala sudaynika gore qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimeka gore ya bna aadam aadam anogisiyo inaka ada an tabdila dhiibto alfadla alfaalila kan koo badan dhiibtiye eh? khayrun khayr badan lakada kin khayr badan waan tumsika ini haysatohu alfaalila haysaton sharun kin shar badan laka kin shar badan ajar ajarsi ajarsi makin kooheeyo macna walaa tulaamu anta ada malki dagaalaw calaa kafaafin qadru kifaaya malki dagaalaw wala dhiibki filno kin kubadanahay malki dagaalaw wabda lakin bilaw marki wal dhiibason biman bilaw tacuulu tajibu nafagatu calayka lanki nafagadiisi waajibaaska bilaw walyadu yadaaso alculyaa sarayfiye khayrun khayr badan min alyadi iya ku khayr badiyadaas asublah saytra muslim muslim adisa uriyay waan abi umamata abi umama mayla kuriyay magaashay suday ibn cijlan radi allahu taala anhu qaala suday may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam laa rasuulsha may ka golay ya bna aadam aadam anogiisiyo yaabwa inaka adab an tabdula dhiibto anta alfadla kan dheeraadka koo badan dhiibtiye khayrun kin khayr badan laka kin khayr badan waan tumsika anta ad haysato hu alfaalila kan koo badan haysato sharun shar badan laka kin shar badan walaa tulaam anta ad malki degaalaw calaa kafaafin gadru kifaaye malki degaalaw wal yaro gadru kifaaye adhaysat adlaybtifila malki degaalaw wabda bilaaw bimanka bilaaw malkeed wala dhiibas adoo wal waajibe lakiley wal suneen welaho kan waajibka marisi horto wabda bilaaw bimanka bilaaw taculu tajibu nafakatu calayka lankeeda nafakadiski waajibaas horto kaasig bilaaw walyadu galam yadaaso alculyaa sarayta tan wala dhiibahasiye khayrun khayr badan min alyadi ku khayr badan yadaas asuflaa hoosaydo awamayday wadiska musliman imaam muslim iya weri waan anasin radi alahu taala anhu qaala anas may ka gole ma suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay mal su-aan cala lislaami islaamka korshay shayan shay malka su-aan ilaa acda nabiy nabo siyaay hu shayga say siyaayla walakad jaa may kooyay hua nabiya nabo mayn kooyay rajulun rajulkaoyan kooy fa acda nabiy nabo siyay hu rajulkisi hanaman irin yasi hanamkaas bayna jabalayni lama burod lamnasiyo haali yasi way karamo lama burod lamnasiyo haal yasi ay yani saas way an anasin radia allahu taala canhu qaala anas may ka golay ma suila rasuul llahi an anasin wallahu aclam